بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما الدليل على رؤية المؤمنين في أهل الجنة من أهل الجنة طيب waxay yidhaahdeen ahlbidaca qaarkood ilaahay waa la arkayaa laakiin waxaa loo jeedaa yaqiin xoog badan ee ma aha in indhaha lagu arkayo yaqiin xoog badan baa loo jeedaayo ilaahay si fiican oo waxa weeye aada baa qawi ah loo yaqiinsanayaa saasaa loo jeeda haakada qaalat ilashaacira maxaa lagaga jawaabaya haya ayib kuwaasi waa muctasilada laakiin qolada ogol ru'yadu waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa yaqiin xoog badan maxaa lagaga jawaabayaa maxaa lagaga jawaabaya haye nacam waa garta waa sax weeye aayaddaa laga fahmayaa ama laga qaadanayaa in waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala la arkayo oo indhaha lagu arkayo way jirtaa ru'yadu in mar ay noqoto ru'ya alqalbiya mar ay noqoto ru'ya albasriya mar ay noqoto ru'ya alxulumiya inii ra'aytu axda cashara kowkaban taasoo kale waa riyadii caadiga laakiin ru'ya albasriya hal mafcuul bay qaadataa qariinana meeshu way taallaa iyo daliil cad oo ku tusinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala in indhah lagu arkayo ee aanay ahayn waxa weeye yaqiinun aanay ahayn markuu sheikhu yihi wa sayid اlmursaliin nebigu sala اllahu alayhi wasalam wuxuu yidhi ana sayidu waladi aadam anigu awlaadda aadama oo dhan anaa ugu fadli badan walaa fahr xadiis kalena nebigu wuxuu ku yidhi laa tufadiluu bayna anbiyaai illaahi see loo jamcinaya nacam ayib haddii meeshii tacsubiya iyo guruubguruubaysi waxaasi jiraan oo nin ahlu kitaabkii ka mida ah buu yidhi waxa weeye laa waladii anzala calaa muusa markaasaas nin saxaabiga ku xanaaqoo yidhi ma nebi maxamed oo joogaad muuse waxaweye keenaysaa meesha ama la yidhaahdo waa waxa weeye mutlaq caam iyo khaas ayaa looga kala jeedaa tafdiil mutlaq waa la ogolyahay sida xadiiska nebiga sala allahu calayhi wasalam ee kala diidaya waa tafdiil mucayan nebi gaara in laga fadilo nebi gaara ama la yidhahdo waa tawaaduc nebigu tawaaducayay sala allahu calayhi wasalam markay deliishadeen muctasiladu nafyinta ay nafyinayaan ru'yada markay deliishadeen laa tudrikuhu labsaaru maxaa lagaga jawaabaya laa tudrikuhu labsaar waxay u deliishadeen ilaahay la arki maayo haye laa tudrikuhu labsaar waxaa looga jeedaa bimacnaa laa tuxiiطuhu labsaar aragyadu ma koobayaan ilaahay wa hada nafsu daliil taa lafteeda waxay daliil u tahay ahlu oo ilaahay subxaanahu watacaala ina arkayo marka la yidhi waxa weeye ilaahay arag laguma koobayo marka la yidhi haddaan wax kaleba la eegeen oo adilada kaleba haddaan la eegeen aayaddaa lafteedaaba laga daliishan lahaa ilaahay in la arkayo marka la yidhi waxa weeye ilaahay arag laguma koobayo marka la yidhi aayaddaa lafteeda laga daliishan lahaa ilaahay subxaanahu watacaala in la arkayo nacam oo de waxa weeye ixaadadii waa shay caama ah. marka la yidhi samada waxa weeye arag samada aragti lagu koobi maayo marka la yidhi waa la arkayaa laakiin aragti baan lagu koobaynin aragti ayaan lagu koobaynin hadduu qofku yidhaahdo ku dhergin maayo qof aad usoo shaxaa tagta hatabakaali maantaniya wuxuu yidhi markaasuu yidhi waaye ku dhergin maayo ku dhergin maayo markuu ku yidhi maxaad ka fahmaysaa inuu wax ku siinaya soo maaha ha isagoon kore waxba maan ku siinayaaba oon si cadba kugu sheegin markuu ku yidhi ku dhergin maayo waxaad ka fahamtay inuu wax ku siinayo tanna waa sidii kale marka layidhi ilaahay arag lagu koobi maayo marka la yidhi ilaahay arag lagu koobi maayo marka la yidhi maxaa laga fahmay in la arkaya ilahay soo marka ahlu sunnuhu aayadda way deliishadeen mushkiladda ahlulbidaca haysataa daliil kastay bidcadooda u deliishadaan ahlu sunnuhu way ku dabagediyaan waxay idhahdaan haadihi daliilun calaykum idinkaa bay daliil idinku tahay ee daliil idin ma aha bismi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin allahuma صli عlى mxamedi wعlى alihi وصaxbihi أجmaciin qala abu jacfar الطaxaawiyu raximah اllah wالshafaacaة alati idakharha lahm xaq kama ruwiya fi اlأhbaar wuxuu yidhi wالshafaacatu shafaacada allatii shafaacadaasoo idakharahaa uu u kaydiyey lahum iyaga ilaahay xaqun waa mid xaq oo dhaba ah. kamaa ruwiya sidii lagu soo wariyey fi akhbaari akhbaarta iyo axaadiista sidii lagu soo wariyey waalmiihaaqu ee ballankii alladii ballankaasoo akhadahu allaahu ilaahay uu ka qaaday tacaala alla waa sarreeye min aadama wa duriyatihi aadam iyo duriyadiisii uu ka qaaday miihaaqa sina waa mid xaqun xaq oo dhab ah waqad calima allaahu xaqiiqee ilaahay waa ogaaday tacaala alla waa sarreeye fii maa lam yazal wixii aan waxa weeye aanu ka zuulin ilaahay wuxuu ogaaday cadada man yadkhulu aljannata tirada cidda jannada gelaysa ayuu ilaahay ogaaday waa cilmi azaliya oo ilaahay hore uu sii ogaaday intaan laba abuurinba iyo wa cadada man yadkhulu nnaara iyo tirada cidda gelaysa naarta jumlatan waaxidatan duuduub oo waxaweeye keliya ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ogaaday jumla falaa yuzaadu fii dalika alcadadu walaa yunqasu minhu falaa yuzaadu lama ziyaadinayo fii dalika alcadadu cadadkaa lama korinayo oo waxba laguma dareeyo walaa yunqasu minhu waxba laga nuqsaamin maayo waxweeye cadadkaa wakadalika afcaaluhum sidaasoo kale ahaatay afcaashooduna afcaashay ay makhluuqaadku samaynayaanna ilaahay waa sii ogaaday fii maa calima minhum fii kii calima uu ogaaday minhum xaggooda uu ka ogaaday an yafcaluuhu inay sameeyaan ayay waxaweeye addoommadu samaynayaan oo afcaashooda oo dhan ilaahay waa sii ogaaday wa kullun muyasarun limaa khuliqa lahu mid kasta waxa weeye waxa loo fududeeyey wixii loo abuuray baa loo fududeeyey oo kii loo abuuray naar inuu galana camalkii ahlu loo fududeeyey walciyaadu billaah kii loo abuuray janno inuu galana camalkii ahlu loo fududeeyey walacmaalu bilkhawaatiim camaladuna waxay ku sugan yihiin gebagebada qofka wixii loogu khatimo ayay camaladu ku sugan yihiin wasaciidu kii waxa weeye guulaystay man sacida biqadaa'i illaahi waa ka waxa weeye ku saciidee ku guulaystay ilaahay qadarkiisa iyo qadaagiisa washaqiyu kii hoogeyna man shaqiya waa kii ku hoogay biqadaa'i illaahi ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisa shafaacada waxa uu sheekhu ka waramayaa abu jacfar aطaxaawi ashafaacatu shafaacadu waa min almasaa'il alcaqadiya almuhima masaa-isha ictiqaadka ee muhimka ah ayay ka mid tahay sheekhu ka warramaya raximah اllah liannahu dalla fii ihbaatiha unaasun waayo waxaa ku lumay shafaacada dad baa ku lumay saddex qolaa loogu qaybsamay shafaacada ummaddii shafaacada marka la eego saddex qaybood baa loogu qaybsamaa qolo waxay sameeyeen way ku ghuluw bay ku sameeyeen iyo xadgudub shafaacadii oo shafaacay iska sugeen bilaa daabid ah amwaadiibaa shafaac qaadaysabay yidhaahdeen awliyadaa shafaac qaadaysabay yidhahdeen asnaamtan iyo dhagxaantan ay caabudayaan ayaa qiyaamaha shafaac qaadaysabay yidhaahdeen wax daabidanoo may samaynin suufiyada iyo kuwa la midka ah wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haulaai shufacaauna cinda allah shufacay iska samaysteen ilaahay subxaanahu watacala anuu fasixin waa daa'ifa huluwi ku samaystay shafaacadii fii yowmi daa'ifo kalena tafriid bay ku sameeyeen oo shafaacada nafyin ay nafyinayaan oo diidayaan in cidba cid u shafaaco qaado ayaguna iyaguna ku sameeyeen oo halkaas istaageen kalmuctasilati waalkhawaarij waxay diideen shafaacada dadka ahlu tawxiidka ah ee kabaa'irta la yimi qiyaamaha loo shafeeco qaadayo way diideen waynu insha allahu tacaala u tegi doonaaye muctasiladii khawaarijtu waxay aaminsan yihiin qofku hadduu dembi kabiiraa ku dhinto isagoon ka toobadkeenin naar buu gelayaa wuuna ku waarayaa u shafeeco qaadaysaana ma jirto daa'ifada saddexaad waa ahlu sunnaha ahlu sunnuhu iyagu shafaacadii way sugeen laakiin daabid bay u yeelayaan shafaacada ahlu tawxiidka loo shafeeco qaaday way sugeen daabid bayna u yeeleen oo waxay idhahdeen shafaacadii laba shardi hadii la helo waxa wey way asaxaysaa labadaa shardi hadii la waayana waa shafaacatu manfiya shardiga koobaad shafaacadu waa inay ku xasishaa idanka ilaahay man da ladii yashfacu man da اladii yashfacu cindahu ila biidnihi waa kii ka shafaaco qaadaya baa la yidhi ilaa idanka ilaahay inay ku sugnaato mooyaane ilaahay inuu fasaxa mooyaane cid iska shafeeco qaadaysaa ma jirto idan bay ku sugan tahay idan iyo fasax nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ma baa ka fadli badan ilaahay intuu abuuray ma baa ka fadli badan markii makhluuqaadku waxa weeye qoraxdii lagu soo dhoweeyo ay wareeraan ee ay dhididaan ay marba nebi u tagaan marka u dambeeya nebi maxamed bay u tegayaan sala allahu calayhi wasalam waxay doonayaan waa maxay waa shafaaco ilaahay nooga ergee ilaahay inuuna kala waxa weeye xisaabo oo barotamiyanna loo kala dareeriyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dee iskama shafeeco qaadayo iyadoon loo fasixin ilaahay buu carshigiisa hoos tegayaa markaasuu carshiga ilaahay ku hoos sujuudayaa markaasuu ilaahay baryayaa aada u ammaanayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ammaan baan ammaanayaa buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam iminka ani waxa weeye aan hadhow laygu ilhaamin doono ayaan ilaahay aada u ammaanayaa markaasaa laygu odhanaya madaxaaga sare u qaad irfac ra'sak wasal tucطa washfac tushafac madaxaaga sare u qaad weydiiso wax waa lagu siinayaa ergeena waa lagaa erge aqbalayaa markaasuu nebigu shafaacadii bilaabaya lagana shafeeco aqbalaya idan bay shafaacadu ku xidhan tahay man da ladii yashfacu cindahu ila biidnih shardiga labaad waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda loo shafeeco qaadayo waa inuu raalli ka yahay ilaahayna raalli kama noqdo ilaa ahlu tawxiidka mooyaane dadka ahlu tawxiidka ah ee muwaxidiinta ah ayuubuu ilahay raalli ka yahay subxaanahu wa tacala mushrikiinii shafeeco waxba u tari mayso qaar ilaahay kayrkii baryaya oo ilaahay kayrkii wuxuu gowracaya oo ilaahay kayrkii gargaar u weydiisanaya istiqaafo muslimiin ba ha sheegtaane waa mushrikiin mushrikiintana shafaaco waxba uma tarayso famaa tanfacuhum shafaacat shaaficiin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacala yidhi marka ciddii shafaaco sheeganaysaabaa iska sheegatee shafaacada labadaa shardi marka laga helo waxay noqonaysaa shafaacatun muhbatatun shafaaco la sugay haddii labadaa shardi mid ka mida la waayo ama labadaba la waayana waxay noqonaysaa shafaacatun manfiya shafaaco la diiday ayay noqonaysaa markay gaaladu cataabayaan ay naarsa galaan maxay odhanayaan fma lana min shaaficiin walaa sadiiqin xamiim famaa lanaa min shaaficiin markay arkaan iyadoo waxa weeye naarta laga gurayo waxa weeye shafaaco lagaga gurayo oo dadkii ahlukabaa'irka ahae naarta galay laga gurayo waxa weye bishafaaco lagaga gurayo ilaahay baa saalixiintaa shafaaco qaadaysa oo malaa'igtaa shafaaco qaadaysa oo waxaa shafaaco qaadaysa ambiyadaa shafaaco qaadaya oo ilaahay baa marka u dambeeya waxa weeye kaga soo saaraya naarta naxariistiisa sida axadiistu sheegeen markaasay cataabayaan iyagu ciduu shafaaco qaada markay waayaan ila gaal shafaaca waxba u tarmaysee markaasay odhanayaan famaa lanaa min shaaficiin walaa sadiiqin xamiim wa shafaacatun manfiya shafaacada way qaybsantaayo waa anwaac ayay u qaybsantaa shafaacada qaar baa jira nebiga ku gaaraa sala allahu calayhi wasalam oo aan cid kale la wadaagin shafaacada nebiga ku gaarka ah ee aan cid kale la wadaagin waxaa ka mid ah shafaacada loo yaqaano shafaacat اlcudmaa casaa an yabcaثaka rabuka maqaama maxmuuda maqaamka maxmuudka ah ee la mahadinayaa ee khalaa'iqda oo dhani mahadinayaan waa shafaacada loo yaqaano shafaacat اlcudmaa waata uu khalaa'iqda oo dhan nebigu sala اllahu calayh wasalam kala furdaaminayo ee ilaahay ka aqbalayo waxa weeye ergadiisa shafaacada nebiga ku gaarka ah waxaa ka mid a ah shafaacada nebigu sala allahu calayhi wasalam adeerkii abu aalib u shafeec qaadayo waa shafaaca nebiga ku gaara sala allahu calayhi wasalam nebiga adeerkii gaalnimo ku dhinta wuxuu nebigu ku dadaalay sala allahu calayhi wasalam adeerkii inuu islaamo ayuu ku dadaalay inuu kelmadda towxiidka u laqimo ayuu nebigu ku dadaalay sala allahu calayhi wasalam laakiin ilaahay baan tawfiiq la doonin iyo hidaaye iyo hanuun sidiibuu ku dhintay odaygu gaalnimadiibu ku dhintay deetna nebigu waa iskaga dhaqaajiyey markii uu ka aqbali waayey ayuu iskaga tegey nebigu sala allahu calayhi wasalam odaygii gaalnimuu ku dhintay cabaas oo nebiga adeerkii ah sala allahu calayhi wasalam odaygan ay walaalayihiin dee ayaa nebiga ku yidhi rasuulka ilaahayow adeerka waxa weeye wax ma u tartay hal nafacta abaa aalibin abaa aalib wax ma u tartay oo waxmaa ka anfacda wuu ku ilaalin jiray oo adiga dartaaba u cadhoon jiray oo waxa weeye garabkaagu ahaadee wayna jirtay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam intii abu aalib noolaa gaalada kumay soo dhiiran jirin anigaa garab taagan buu odhan jiray markaasuu nabigu yidhi sala allahu alay w haa lowlaa ana lakaana fi darki اlsfali min annaar haddaan aniga shafaacadayda iyo ergadaan u ergayay aanay jirteen wuxuu geli lahaa darkiga u hooseeya naarta ayuu geli lahaa laakiin aniga shafaacadaydaa lagaga khafiifiyey naartiioo waxa weeye laba waxa weeye naarta laba kaboodoo naara baa loo geliyey gomadaha gaadhaya ayaa loo geliyey dabadeetana maskaxdiisu halkaasay ka kurkurkur leedahay halkaa naar waxa weye naartaa kaga soconaysa daraaddeed axaadiista qaar waxay tilmaamayaan ahwanuu waxa weeye cidda ugu naarta fudud leh ciddii naarta gashay ciddii ugu naar fududayd inuu yahay haddana isaga wuxuu soo arkaa cidda ugu cadaab kulul inuu yahay naarta waxa weeye cagaha loo geliyey ayaa waxa weye maskaxdiisu halkaa ka kurkur leedahay ayuu nebigu yuri sala allahu alayh wasalam marka shafaacada nebigu adeerkii u shafaaco qaadayaa waa shafaaca waxa weeye nebiga ku gaara sala allahu calayhi wasalam haddii la yidhaahdo gaalada famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin baa layidhi abu aalibna waa gaal sidee bay shafaaca wax ugu taraysaa waxaa la odhanayaa waa caam aayaddu kanna waa khaas waa laga soo reebaya abu aalib shafaacada abu aalib wuxuu tartaynaa ma aha naarta in laga saarayo naarta gaal lagama saarayo wamaa hum bikharijiina minha gaal naarta galay lagama saarayo sida ilahay sheegay subxaanahu wa tacaala ee nooc takhfiifa ah buu helay oo waxa weeye naar cadaabtii laga khafiifiyey gargaarka uu nebiga u gargaarayay sala allahu calayhi wasalam wa hadihi aladilla adiladaasina waxay tilmaamaysaa waxa weeye inuu daciif yahay qowlka ay ku tageen culimmada qaarkood ee odhanaya abu aalib towxiid buu ku dhintay qowlkaasi waa daciif culimada kuwii doonaba ha ku tagaane waa qowl daciifa abu aalibna gaalnimuu ku dhintay axaadiista maanau daliila waayo hadduu tawxiid ku dhintay oo waxa weeye nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ka aqbalay laqinkii uu laqimayey towxiidka dee waxbay u tari lahayd ahlu tawxiidkuna waxa weye naarta ma galeen towxiidkuna wuxuu buriyaa dunuubta wixii ka horreeyey waa buriyaa sidaa daraaddeed naarta ma galeen ee mar hadduu naarta galay waxay ku tusinaysaa axaadiistaasi qowlka odhanaya abu aalib imaamu ku dhintay inaanu sax ahayn xadiis daciifa ah lagu soo wariyey in waxa weeyaan cabaas uu nebiga ku yidhi rasuulka ilaahayoo bal fiiri afku dhaqdhaqaajinaya oo tawxiidkiibuu ku hadlaya uu nebiguna yidhi alxamdu ma asixin wuu u laqimay towxiidkii dabadeetana markuu towxiidkii u laqimay uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa cam qul laa ilaaha ila allah labadii gaale kale la joogay ayaa ku yidhi atarqabu can millati cabdilmualib deetna markii u dambaysay wuxuu ku gebagabeeyey huwa calaa millati cabdilmualib ayuu ku gebagabeeyey waxaa kaloo u daliila cali bn abi aalib ayaa nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam xadiiska ay bacdu sunan soo wariyeen culmada qaarna ay saxiixiyeen markii uu dhintay ayaa cali bn abi aalib nebiga u yimi markaasuu yaa rasuul allah ina camaka ashaykha addaalla qad maata rasuulki ilaahayow odayga adeerka ahaa ee gaalka ahaa odayga adeerka ahaa ee lunsanaa hadda waa aabihii cali bn abi aalib u odaygu waa aabihii cali bn abi aalib wuxuu nebiga ku leeyahay markuu kii odayga ahaa ee adeerka ku ahaayee lunsanaa u dhintay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fawaarih ordo ciidi ku rog qariya waa dadka ka qaridee meelaha rog wa daliilun aakhar riwaayadka qaar waxay ziyaadinayaan inuu cali hadal ku soo celiyey nebigu ku yidhi rasuulkii ilaahay oo mushrik buu ku dhintay markaasuu nebigu kulli yidhi markaana fawaarih ordo aas ciidi ku rog marka abu aalib waxa weye gaallimuu ku dhintay shafaacadaa nebigu u shafaaco qaadayna waa takhfiif cadaabkii laga khafiifiyey ee maaha in naarta laga saarayo shafaacada nebiga aan ku gaarka ahayn ee nebiga lala leeyay waxaa ka mid ah shafaacatu liahli alkabaa'iri min ummatihi sala allahu calayhi wasalam shafaacada nebigu shafaaco qaadayo dadka ahlulkabaa'irka ah ee ummaddiisa ka mida ah, uu shafaaco qaadayo dad ahlu tawxiida oo tawxiidkii u nabadgalay laakiin dunuub waaweyn oo kabaa'ira la yimi ayaa naarta galay dabadeetna waxaa lagaga soo gurayaa bishafaacati nabiyi sala allahu calayhi wasalam wاsaalixiin wagayrihi min alambiya waxaana u daliilay nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiiska sheekh albaani saxiixiyey shafaacatii liahli اlkabaa'iri min ummatii shafaacadayda waxa iskale ahlulkabaa'irka iskale oo ummadayda ka mid ah muctasilada iyo khawaarijtu shafaacada ma ogola way diidan yihiin oo qof ahlu kabaa'iroo naarta galay naarta in laga soo saaro iyagu maba ogolaba waxay leeyihin waa gaal gaalnimo ku dhintay naartuu gelayaa khaalidin mukhallad fi nnaar walaa yukhraju waxa weeye min annaar naartan lagama soo saarayo lakiin xadiisku wuxuu sheegayaa in dad ahlu kabaa'ira naarta laga soo saarayo iyo xadiis kaloo fara badaniba wاlmiihaaqu aladii akhadahu اllahu tacaala min aadama waduriyatihi xaqun miihaaqa iyo ballankii ilaahay ka qaaday aadam iyo duriyadiisaba ballankaa iyo miihaaqaasina waa miihaaq xaq ah waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala miihaaqani sida axaadiistu sharaxeenna tilmaameen waxa weeyaa nebi aadam dhabarkiisaa wax laga soo saaray duriyadiisii oo dhan ilaa qiyaami saaca wax dhalan doona oo dhan ila ilmo aadan weeye ayaa nebi aadan dhabarkiisi laga soo saaray iyagoo ka ah kaduri duri quraanshadayaal cas way laaleeg halkaasaa la soo tubay wuxuudiiba ballan iyo miihaaq buu ilahay ka qaaday alastu birabbikum markaasa yadhadeen qaaluu bala markaasaa laga qaaday wax way qiraalka iyo miihaaqa iyo ballanka axaadiistuna saasay u sheegayaan waxaa ka mid a axaadiista sheegaya saxiixaynka anas ibnu maalik wuxuu sheegay nebiga ka sheegay sala allahu calayhi wasalam nin baa qiyaamaha imanaya markaasuu wuxuu odhanayaa yuqaalu lirajuli min ahli الnaar yowma alqiyaamati ara'ayta low kaana laka ma fi اlardi min shayin akunta muftadiyan nin dadka ahlu naarta ka mida ayaa qiyaamaha imanaya markaasuu alle wuxuu ka oranayaa ka war haddii adduunyadii waxa saaran baad maanta yeelan lahayd ma isku furan lahayd markaasuu oranaya ilahay owhaa markaasuu ilahay ka oranaya qad aradtu minka ahwana min dalik intaa wax ka sahlan baan kaa doono waxaan miihaaq iyo ballan kaa qaaday inaanad ii shariik yeelin fa abayta waad diiday ilaa an tushrikanii inaad ii shariik yeesho mooyaane wax kaleba waa diiday miihaaq iyo ballan baan kaa qaaday waa miihaaq iyo ballankii laga qaaday dhabarka aadam markii laga soo saaray dhabarkii aadam markii laga soo saaray sidaa aynu sheegnay waxaa ku tegey jumhuur ahlilcilmi min almuxadisiina wagayrihim ayaa ku tegey miihaaqaasi inuu xaqiiqi yahay ballankaasi oo waxa weeye duriyadii aadam oo halkaa ballan iyo miisaaq lagaga qaaday ilaahay tawxiidkiisa inay qireen rusushan marka dambe la diraynaa waa xasuusin miiaaqii markii laga qaaday la xasuusinayo lasii tawkiidinayo culimmada qaarkood ayaa masaladan khilaafay oo jumhuurkii muxadisiinta iyo ahlu sunnaha ku khilaafay muctasiladana ku waafaqay culimada qaarkood wa minhum ibnulqayim baa ka mid a shaarixa taxaawiga ibn abilciz alxanafi ayaa ka mid a siday muctasiladu ku tageen bay raaceen oo odhanaysaa miihaaqani xaqiiqi ma aha ee waxaa loo jeedaa bimacnaa markay la yidhi waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum ila akhiri اlaaya alastu birabbikum waa kii fiطriga ahaa fiطrat allahi alatii fadara الnaasa calayha firat allahi alatii fadara annaasa calayha waa fidradii ilaahay ku abuuray khalqiga ee wanaagsanayd tii unbaa loo jeedaaye ma aha khalqigii inta bannaankan lasoo dhigdhigay in waxweye miihaaqiyaba la kalaga qaaday ma aha bay yidhaahdeen laakiin qowlkaasi waa qowl laga raajixsan yahay sida ay ku tageen jumhuur ahlicilmi oo muxadisiinta ahina waa sida waxweye raajixa sheikhulalbani raximahullah fii silsilati xadiis saxiixa marka uu sheegayo wuxuu tilmaamaya ibnuqayim iyo iyo culimmada kale ku waafaqday inay muctasilada raacaan masaladaa aada bay igu adkaatay buu yihi maca daalika iyagoo oo ta'wiilka ah, ay muctasila sameeyaan intaa wax ka sahlan ay ku radin jireen ay ku radin jireen haddana masaladan inay maanta kulle ka leexdeen dariiqii waxa weeye ay jumhuurku mareen oo muctasilada ku raaceen waxa weye aad bay ugu adkaatay wuxuu ku gebagabeeyey waalcismatu lilah sheekh walba waa khataaya khalad uu ka dhacayaa waxa weye cusmadana ilaahay baa iskale marka miinfaaqa uu shiikhu sheegayaa waa miinfaaqaas weeye xaqiiqiga ah ee caalamudurri baa la yidhaha caalamudar ayaa la yidhaahdaayo iyagoo qudhaantada yaryar laaleeg ayaa waxaweye halkaa ballanka lagaga qaaday oo waxa weeye miihaaqa ilaahay subxaanahu watacala uu kaga qaaday iyaguna ay dhahdeen qaaluu bala axaadiistuna sheegayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam laga soo wariyey kadib wuxuu sheekhu bilaabay waqad calima allahu tacala fi ma lam yazal ee masalada qadarka ayuu bilaabay shiikhu aad ugu dheeraan doonaa insha allahu tacaala wuuna soo celcelin doonaa alkalaamu bilqadaai walqadar hadalka laga hadlayo waxa weeye qadarka iyo qadaaga hadalka laga hadlayaa wuxuu ka mid yahay alqadaru waa min arkaan اliimaan arkaanta iimaanku ka mid yahay ee nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam markii iimaanka la weydiiyey nebigu arkaantiisii buu tiriyey waxaa ka mid ahaa watu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi inaad qadarka rumayso khayrkiisa iyo sharkiisaba alimaanu bilqadar qadarka in la rumeeyaa afar martabadood buu leeyahay afartaa martabadood oo laysu geeyey baa laysku yidhaahdaa alimaanu bilqadar alimaanu bilqadar waa cilmiga iyo kitaabada iyo mashiicada iyo khalqiga cilmiga martabada koowaad weeye waana ta uu sheikhu ku bilaabay waqad calima allahu tacala fi ma lam yazal ila aakhirihi cilmi waxaa loo jeedaa ilaahay inuu sii ogaaday ashyaada oo dhan wax kasta oo dhici doona ilaahay inuu sii ogaaday qabla khalqihim intaan laba abuurinba inuu ilaahay sii ogaaday subxaanahu wa tacaala cilmiga ilaahayna waa waasic waxay culimmadu yidhaahdaan yaclamu ma kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuunu yaclamu maa kaana ilaahay wuxuu ogaaday wixii jiray iyo wamaa yakuunu waxa jiri doonaa ilaahay waa ogaaday iyo wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuunu waxa aan jirinin hadday jiri lahaayeen siday u jiri lahaayeenna ilahay taana waa sii ogaaday subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed imaam shaafici raxmat ullaahi calayhi wuxuu odhan jiray khasimu اlqadariya biاlcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu nimanka qadariyada la yidhaahdo ee nufaatulqadarka la yidhaahdo cilmiga kuladooda waxaad tidhahdeen ilaahay ashyaada oo dhan ma sii ogaaday qabla khalqihim intaan lama abuurin mise mu sii ogaanin hadday yidhahdaan haya waa sii ogaaday doodii waa laga hela hadday yidhaahdaan maya ma sii ogaaninna dee way gaaloobayaan oo ilaahay cilmigiisa bay dafireen dee markaa martabadda labaadna waa kitaabadii wax walba ilaahay markuu sii ogaaday ayaa la amray in la qoro ilaahay subxaanahu wa tacaala qalamkuu amray inuu ina awala maa khalaqa allaahu alqalam uma qaala lahu ktub awal wixii ugu horreeyey ilaahay abuuray qalimkuu ahaa markaasaa qalimkii amar la siiyo layidhi qalinow qor markaasuu yidhi maa aktubu markaasaa lagu yidhi uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama wixii jiri doonaa ilaa maalinta qiyaamo wixii jiri doonaa qor baa la yidhi markaasaa markaana la qoray waa martabadii labaad martabadda saddexaad waa mashii'adii iyo doonis ilaahay markuu wax walba sii ogaaday oo jiri doona lana qoray mashii'adii baa markaa timi ilaahay uu doonay wax kasta oo dhici doona ilaa qiyaami saaca ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doonay sawaan kaana khayran aw sharan ama khayr ha ahaado ama shar ha ahaado ilahay waa doona laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala sharka ma jecla ee ilahay khayrku jecel yahay ilaahay waxaanu dooninaa kownka kama dhici karaan wanagii soo aragnay dhowr jeer horena sheegnay nufaat اlqadar nimanka la yidhaahdaa iyagu inay leeyihiin ilaahay khayrkumu waxa weeye doonaa daacada iyo iimaanka iyo waxa weeye khayrka ayuu ilaahay doonay laakiin macaasida iyo kufrigiiyo waxaa addoonkaa doonay waxay ka carareen inay yidhaahdaan ilaahay kufriguu doonay ha doona eh waxa weye hadhowna waa ku cadaabay kaasay ka carareen oo ku adkaatay markaase waxay yidhahdeen ilaahay kufriga ma doonin waxay u carareen mashii'adii addoonku inay ka qaalib noqotay mashii'adii ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ahlu sunnuhu waxay qabaan ilaahay khayr iyo shar labadaba waa doonay gaalnimada iyo shirkiga ilaahay waa doono waa qadarey laakiin raalli kama aha raalli ilaahay subxaanahu wa kama aha wadaad muctasili ahaa oo la oran jiray la oran jiray a'immada waaweyne muctasilada ka mid ahaa ayaa waxay kulmeen sheekh ahlu sunno ka mid a ah meel baa laisugu yimi deetana uu ku dhaga hadla kii muctasiliga ahaa wuxuu yidhi subxaana aladii tanazaha can ilfaxshaa ilaahay baa xumaan ka nasahan ilaahii waxa weeye xumaan oo dhan ka nasahnaa ayaa waxa weeye nasahan wuxuu u jeedaa isagu ilaahay sharkiy waxa weeye macaasidiiyo waxaa ma doono kii sunnigana waa la fahmay markaasuu u yidhi subxaana subxaana aladii laa yaqacu fii mulkihi ila maa yuriid subxaana aladii laa yaqacu fii mulkihi ila maa yuriid waxaa xumaan ka nasahnaaday allihii mulkigiisa aanay ka dhacaynin wuxuu doono mooyaane waa la isfahmay markaa markaasuu yidhi a rabbuna an yucsaa oo rabbigeen ma wuxuu doonaya in la caasiyo kii muctasiliga ahaa baa yidhi markaasuu u jawaaboo yidhi a yucsaa qahran haddaa rabbigeen ma khasab baa lagu caasiyaa ma waxaanu dooninbaa kownkan ka dhacaya ilaahay wuxuu doona maa un ka dhacaye markaasuu yihi ra'ayta in araada in araadanii waxaad ka warantaa buu yiri haddii waxa weeye uu ilo doono inuu ilumiyo hadduu ilo doono uuna iga manciyo hidaayadii axsana bi ama asaa miyuu ii wanaag sameeyey mise uu ii xumaan sameeyey markaasuu yidhi hadduu kuu diiday in manacaka maa laka faqad asaa wain manacaka maa lahu waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala cadligiisa wuxuu doonaa buu sameeya wuxuu leeyahay hadduu kuu diidayna fadligiisay ku xidhan tahay iyo cadaaladiisa halkaasaa la isla marayo hadal dheer baa la sii gaara marka uu ku fahmay markuu leeyahay muctasiligu subxaana aladii tanazaha can ilfaxshaa wuxuu u jeedaa ilaahay xumaan oo dhan waa ka nasahaya markuu leeyahay yuu kuu dhuubina wuxuu u jeedaa ilaahay macaasida iyo sharka iyo waxaweye gaalnimada iyo shirkiga ma doonin ee addoonku isagaa doonanaya martabada afraad ee udambaysa waa khalqigii iyo abuurkii aliijaad marka ilaahay shay walba sii ogaaday ee uu waxa weeye la qoray ee uu ilaahay subxaanahu wa tacaala shay walba uu doonay inuu dhacayo markaasaa la abuuray oo abuurkiina yimi allahu khaaliqu kulli shayin ilahay shay kastaba isaga abuuray xataa afcaalu lcibaad waa khalqigii ilahay bay ku hoos jiraan oo ilahay baa abuuray alaa lahu alkhalqu waalamru ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha afartaa martabadoo laysu geeyey ayaa qadar laysku yidhaahdaa hal bayd baa lagu jamciyey cilmun kitaabatu mowlaana mashii'atuhu wa khalqun wa huwa iijaadun wa takwiinun cilmun kitaabatu mowlaana mashii'atuhu cilmun kitaabatu mowlaana mashii'atuhu wa khalqun whuwa iijaad watakwiin علم kitaabaة مولانا mashiiئath وخلق وهو iijaad watakwiin wuxuu yidhi sheikhu wakadalika afcaaluhum fima calima minhum an yafcaluuhu waxaa taa la mida afcaashooda addoommadu ay sameeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa sii ogaaday intaanu abuurinba ayaa addoommadu waxay samayn doonaan alla uu sii ogaaday subxaanahu wa tacaala wakullun muyasarun limaa khuliqa lahu mid kastana waxaa loo sahlay wixii loo abuuray ayaa loo fududeeyey faamaa man acطaa waاtaqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasirhu lilyusra mid walba waxaa loo abuuray waxaa loo fududeeyey wixii loo abuuray acmaashan waxay ku sugan tahay khawaatiimta sida nebigu sheegay sala اllahu alayhi wasalam alacmaalu bilkhawaatiim إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما الحديث qofku wuxuu samaynaya camalkii ahlujannaha ayuu samaynaya ayuu samaynaya xataa waxa weeye isaga iyo jannada dhudhun in waxa weeye udhaxaysaa aanay uga hadhin markaasuu ka yaro leexanayaa marka ajashiisa u dambaysa camalkii ahlu naar ku samaynaya markaasuu waxa weye sidaa ku dhimanaya fayakuunu min ahli الnaar bilcagsi qofku uu camalkii ahlu naar ku samaynaya oo samaynaya dhexda baalanaya marka isaga iyo naarta dhudhun uga hadhsan yahay ayuunbuu ka yaro leexanaya iyo toobad keenaya oo camalkii ahlujannaha samaynaya marka alacmaalu bilkhawaatiin buu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam wاsaciidu man sacida biqadaءi اllah wاshaqiyu man shaqiya biqadaءi اllah xadiis baa waxa weeye ku yimi bazaar uu soo wariyey min xadiidi abi hurayra sheikhu اlalbanina uu ku saxiixinayo tacliiqa uu ku leeyahay taxaawiyada wuxuu nabigu yidhi ashaqiyu man shaqiya fii bani ummihi shaqi waxa ah oo hoogay ka ku hoogay caloosha hooyadii wasaciidu man sacida fii bani ummihi saciidna waxa ah oo liibaanay ka ku liibaanay caloosha hooyadii isagoo qofka caloosha ku jira ayaa dee la qoray ashaqiyun aw saciidun soo maaha caloosha hooyo isagoo qofka ku jira ayaa la qoray ma qof saciida buu noqon doonaa mise qof shaqiyo waxawey hoogay ayuu noqon doonaa wuxuu yihi sheekhu wa aslu lqadari siru llahi tacaala fii khalqihi asalka qadarku waxa weeye waa sirtii ilaahay ee khalqigiisa ku qarsoonayd lam yaalic muu aalacsiinin calaa dalika arrinkaa malakun lam yaalic muu aalacanin dheh calaa daalika madkuurka oo ah waxa weeye qadarka ilaahay ee sirta ah muu aalacanin malakun muqarabun la soo dhoweeyey walaa nebiyun mursalun iyo nebi la watacamuqu in lagu xeel dheeraado wanadru oo laga fakfakaro fii dalika madkuurka la soo sheegay dariicatu lkhidlaan waa wadadii lagu hoogayey weeye wasullamu lxirmaan waa sallaankii waxa weeye khayrka oo layska qadiyo loo marayey wa darajatu duqyaan waa darajadii iyo waddadii loo marayay xadgudubka wey falxadara kula alxadar wuxuu sheekhuu yidhi falxadara kula ka digtoonaada digtoonaan dhammaanteed ka digtoonaada min dalika madkuurka la soo sheegay nadaran waxa weeye fakra ka fakaraysaan nadaran eegma a eegaysaan wa fakaran iyo fakraa ka fakaraysaan wa waswasatan iyo wa waswaso iyo waxa weeye xadiidu nafsi a ah, waxaweye maalan la imanaysaan fa ina allaha tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala xumaanoo dhan isagaa sarreeyey dawaa waa waxa uu ka waxa weeye duuduubay bimacnaa wuxuu ka qariyey cilma alqadari cilmiga qadarka ilaahay wuxuu ka qariyey can anaamihi makhluuqaadkiisa waa ka qariyey oo uma sheegin waa min umuuri اlghayb ayay ka mid tahay wanahaahum can maraamihi wuxuu ka nahiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye khalqiga wuxuu ka reebay can maraamihi inay u qasdiyaan cilmiga ogaalka ay ogaanayaan kama qaala tacaala fii kitaabih sidaa la yidhi laa lama weydiiyo ilaahay muxuu samaynayaa lama weydiiyo wahum yus'aluuna iyagoo laakiinse waa la weydiiya faman saala qofkii weydiiya lima facala muxuu yahay sidaa u sameeyey faqad radda xukma alkitaab kaasi wuxuu radiyey xukunkii kitaabka ayuu radiyey waman radda xukma alkitaabi qofka radiyey ee celiyey xukunkii kitaabkana kaana min alkaafiriina wuxuu ka mid ahaaday gaalada fa hada jumlatu maa yaxtaaju ilayh fahada madkuurka lasoo sheegay jumlatu maa waa jumlada kii yaxtaaju ilayhi uu u baahnaa man huwa munawarun qalbuhu kii qalbigiisa la nuuriyey ee qalbigiisu nuurka uu ahaa min wliyaai illaahi wliyada ilahay xaal uu ka mid yahay tacaala alla waa sareeye wahiya darajatu raasikiina fi lcilmi waana darajadii dadka cilmiga ku raasikhay ee ku sugnaaday waxaweye ay mareen darajadoodii wey lianna alcilma cilmaani maxaa yeele cilmigu waa laba qaybood cilmun fi lkhalqi mawjuudun cilmi waxa weeye dhex khalqiga dhexdiisa mawjuud ku ahoo jira iyo cilmun fi lkhalqi mafquudun iyo cilmi khalqiga dhexdiisa mafquud ahoo aan lahaynin fainkaaru lcilmi lmawjuudi dafiritaanka la dafire la inkaaro cilmigii mawjuudka hee jiray waa gaalnimo waiddicaau lcilmi lmafquud cilmigii la waayay aan jooginna sheegashada la sheegtaa isaguna waa kufrun waa gaalnimo walaa yahbutu ama walaa yasixu ma asaxayo aliimaanu iimaan ila biqabuuli alcilmi almawjuud aqbalitaanka la aqbalo cilmigii joogay mooyaane si kale kuma asaxayo ama kuma sugnaanayo iyo wa tarki dalabi alcilmi almafquud iyo tegitaanka laga tago in la dalbo cilmigii mafquudka ahaa ee aan waxaweeye jirin waay wuxuu shiikhu ku dheeraanayaa uun masaladii qadarka ayuu sheikhu kasii hadlayaa oo hadal dheer uu ka odhanayaa aslu lqadari siru اllahi tacaala fii khalqihi qadarka asalkiisu waa sirtii ilaahay ee ilaahay subxaanahu wa tacala khalqigiisa uu dhexgeliyey taftiish in la baarhbaadho oo waxa weeye la fiirfiiriyo oo laga fogfekeraana aanay bannaanayn ilaahay subxaanahu wa tacaala muu daalacsiinin cid kale iska daayey umuuraha muu daalacsiinin oo may arkin malaa'igtu may arkin nebiyaduna may arkin haddii labadaa meeshii wax weeye la yidhi labadaa lama may arkin oo may taalacanin dee ciddii ka sokaysayna waxa weye waa min baab alawlaa waa min baab alawlaa ilahi muxuu yidhi caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa qaybihi axada ila man irtadaa min rasuulin xataa rasuulka de wixii loo waxyooday uun ayuunbaa qaybka looga sheegay wax kale kuma oga rasuulka laftiisu wixii loo waxyooday ayuunbuu qaybka ka og yahay wax kale kama oga sidaa daraaddeed umuuraha waxa weeye umuurta qadariga ahi waa sirta ilaahay ee qarsoonay yaan la isku taataabanin buu shiiku leeyahayoo waxa wey aan badahooda la gelin nabigu sala allahu calay waslm waxaa layidhi waxaad tidhahdaa walow kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayri wamaa masani asuu haddaan qaybka ogaan lahaa khayrkaan farabadsan lahaa xumaanay mama taabateenba meeshii qodax igu mudaysa waan ka leexan lahaa ila waan sii ogahaye laakiin qaybka ma ogidhe saasaa nabiga lagu yidhi sala allahu calayh wasalam in lagu xeel dheerado arrinkaas oo oh, waxa weeye aad sii baadhbaadhaa maxaa sidan sidan u dhacday ama maxaa sidan sidan loo yidhi oo ilaahay afcaashiisa iyo qadarkiisa aad baadhbaadhaa waa waddadii lagu hoogeeyey buuri shiikhu waa dariicat lkhidlaan waa dariiqii lagu hoogeeyey waa salaam xirmaana xirmaan waa maxay khayrkii in laysu diiday oo laga maciiyey khayrkii laga xaarantinimayey qofka waa meeshii lagu hoogeeyey xadgudubka weeye markaasuu shiikhu yidhi iska ilaaliya falxadara alxadara min dalika nadaran wafakran waswasatan ka digtoonaada ixdaruu min hadihi lumuur ka digtoonaada buu yihi shiikhu umuuraha oo waxway haw dhowaanina ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga umuurahan qadariga ah ku saabsan khalqigiisa waa ka qariyey dawa waa ka duduubay waa ka qariyey oo wa takiid shiikhu macnihii hore soo sheegay waxa weeye alqadaru sirullah asluulqadari sirullahi fii khalqihi ayuu sii taakiidinaya inay waxa weeye u qastiyaan oo baarhbaadhaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka nahiyey nebigu saxaabada maalin buu ku xanaaqay iyagoo umuurtii masaa'il qadaraya ka war isweydiinaya oo baarbaaraya markaasuu nebigu yihi abi haada umirtum war ma laydin amray am lihaada khuliqtum mase kaasaa laydin abuuray amuuraha gelina buu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam waa uu diiday laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ilaahay subxaanahu wa tacala muxuu sidaa u sameeyey lama weydiiyo laakiin iyaga waa la weydiiya waa la waraystaa qofka warwaraysta weydiiya qof xukunkii ilaahay radiyey ka xukunka ilaahay radiyeyna waa qof gaaloobay buu yidhi sheekhu oo diintii ka baxay waayo aayaad fara badan ayuu dee beeninayaan kadibna wuxuu yidhi fahada jumlatu maa yaxtaaju ilayhi man huwa munawarun qalbuhu masaaisha aynu soo sheegnay qadarka ku saabsan iyo kuwa kale uu soo wadaaba weli uu sii wadaa sheikhu waa jumlada intii ugu baahnaa qofka waxa weeye qalbigiisa la nuuriyey ee ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiisa u nuuriyey min wliyaa ilaahi xaalu awliyadii ilahay ka mid yahay waana darajadii raasikiinta ficilmiga ay mareen cilmiga shiikhu laba qaybood buu qaybiyey cilmi waxa weeye khalqiga dhexdiisa jooga iyo cilmi khalqiga dhexdiisa laga waayey cilmiga khalqiga dhexdiisa joogaa waxa weeye cilmun istaara cilmiga ilaahay khalqiga ka qariyey ee aan jooginin khalqiga dhexdiisa aan jooginin waa cilmi qaybka oo umuurta qaybiga ah in la ogaado looma baahnaa waayo ilaahay baa agtiisa kula gaar noqday istahar allaahu waxa weye bicilmih cilmuulghaybka cilmiga khalqiga dhexdiisa joogaana de waa cilmiga kitaabka iyo sunnada masaa axkaamta iyo furuucda weeyaan marka midna waa laguu dirsaday oo doon baa lagu yidhi oo raadi oo aqoonteeda yeelo midna haw dhowaan baa lagugu yidhi kii lagu yidhi baro oo doon haddaad inkirto jeclakaasi maba jiro waa gaalnimo kii lagaa xirmaaniye laguri kaa iska ilaali badihiisa ha u dhowaanaynaa kaa haddaad doonatana iyana waxa weeye kaasina waa kufri buu yidhi sheikhu qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alhayba ila allah markii laga warramayey haybka waxaa la yidhi haybka ilahi unba oga cid kale ma oga ila allahu wanabiyu lama odhan ila allahu walmalaa'ikatuna lama odhan nebigu ilaahay unbaa og baa layidhi qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah kadibna wuxuu sheikhu yidhi ma sugnaanayso fii nusakda qaar waxay qorayaan laa yahbutu nusakhda qaarna waxay qorayaan laa yasixu iimaan ma asaxayo ilaa labadaa cilmi in la rumeeyo mooyaane ilaa biqabuuli alcilmi lmawjuud cilmigii mawjuudkaha in la aqbalo lagana tago oo aan la dalbin cilmigii mafquudka ahaa ee inaynu dalabno waxway aan laynoo ogolayn wuxuu yidhi abu jacfar raximah اllah wanu'minu biاllowxi wاlqalm wabijamiici ma fiihi qad ruqim wanu'minu waxaanu rumaynaynaa biاllowxi wاlqalm looxa iyo qalamka ayaanu rumaynaynaa iyo wabijamiici maa qad iyo wabijamiici maa dhammaankii fiihi qad ruqima qad ruqima la qoray fiihi waxa weeye looxa dhexdiisa lagu qoray falow ijtamaca alkhalqu khalqiga oo dhan hadday isu kulmi lahaayeen kulluhum dhammaantood calaa shayin shay hadday ku kulmi lahaayeen shaygaasoo katabahu allahu tacaala ilaahay uu sii qoray fiih annahu kaa'inun inuu jiri doono uu sii qoray la jacaluuhu si ay uga yeelaan hayra kaa'inin midaan jiraynin si ay uga yeelaan lam yaqdiruu calayhi ma awoodi karayaan khalqiga oo dhan hadday isu tagaan oo wax ilaahay doonay ay ka dhigaa ay doonaan inaanay waxaasi jirin ma awoodi karayaan walow ijtamacuu hadday kulmaan khalqiga oo dhani kulluhum calaa shayin shay ku kulmaan shaygaasoo lam yaktubhu allaahu ilaahay aanu siibo qorinba tacaala alla waa sarreeye fiihi aanu waxaweye ku qorin shaygaa dhexdiisa liyajcaluuhu say uga yeelaan kaainan mid jira lam yaqdiruu calayhi ma awoodayaan oo inay jirsiiyaan oo shaygaasi shay kaaina ay ka dhigaan ma awoodi karayaan jafat alqalamu ama jafa alqalamu qalamkii waa ku waa qalala bima huwa kaainun wuxuu ku qalalay wixii jiri doonaa ilaa yowmi alqiyaamati wamaa akhطa'a alcabda addoonka wixii gafah lam yakun mabuu ahaadeen liyusiibahu addoonka mid asiibaya mabuu ahaadeenba addoonka wixii gafaa markii horeba inay asiibto looguma talagelin wamaa asaabahu addoonka wixii asiibayna lam yakun may ahaadeen liyukhطi'ahu kuwa addoonka gafayey may ahaadeen wacala alcabdi addoonka waxaa saaran an yaclama inuu ogaado ana allaha qad sabaqa cilmuhu ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisu inuu hormaray ha ogaado fii kulli kaa'inin min khalqihi wax kastoo jiraya oo khalqigiisa ka mida ilaahay inuu cilmigiisu ku horeeyey addoonku ha ogaado faqadara dalika arrinkaa ilaahay waa qadaray bimashii'atihi doonistiisa ayuu ku qadaray taqdiiran qadaritaan muxkaman la sugay oo mubraman la adkeeyey laysa fiihi naaqidu walaa mucaqibun walaa muziilun walaa muayirun laysa fiihi kuma jiro naaqidun cid burinaysaa ilahay waxa uu qadaray cid burinaysaa ma jirto walaa mucaqibun cid ka daba imanaysaana ma jirto wixii ilahay qadaray subxaanahu wa tacala walaa muziilun cid zuulinaysaa ma jirto walaa muqayirun cid wax ka bedelaysaa ma jirto walaa walaa zaa'idun walaa zaa'idun cid wax ku siyaadinaysaa ma jirto walaa naaqisun cid wax ka nuqsaaminaysaana ma jirto min khalqihi khalqigiisa fii samaawaatihi wa ardihi waxa weeye khalqigiisaasoo fii samaawaatihi ku sugan samaawaatkiisa iyo wa ardihi aradiisa dalika min caqdi اliimaan wuxuu yidhi sheekhu dalika madkuurkaan sheegay waa min caqdi اliimaan guntintii iimaanka ayuu ka mid yahay iyo wa usuuli اlmacrifati usuushii iyo tiirarkii macrifada ayuu ka mid yahay walictiraafi bitowxiid illaahi tacaala wa rubuubiyatihi ictiraafka la ictiraafayo ilaahay towxiidkiisa waxdaaniyadiisa iyo rubuubiyadiisa ayay ka mid tahay kama qaala tacaala fii kitaabihi siduu alla ku yidhi kitaabkiisa wakhalaqa kulla shayin ilaahay shay kasta waa abuuray faqadarahu waanu qadareeyey oo jaangooyey taqdiiran jaangooyn wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa kaana amru llahi qadaran maqduura amarka ilaahay wuxuu ahaaday mid la qadaray oo waxaweye maqduur ayuu ahaaday allawx wاlqalm kalaamkii laga hadlayey alqadاء wاlqadar ayuunbuu taabicu yahay ilaahay subxaanaه wa tacaala makhluuqaadkiisa waxaa ka mida ah allawx wاlqalm qaabkooda iyo qadarka ay leeyihiin iyo inta siday u samaysan yihiin ma naqaano waa la sheegay uun sidaa loo sheegay baynu u rumaynaynaa nusuustana waa lagu sheegay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina awala maa khalaqa allahu qalam wixii ugu horreeyey ee ilaahay uu abuuraa qalam ayuu ahaa faqaala lahu ktub kadibna wuxuu ku yidhi qor qaala maada aktubu qaala uktub maa yakuunu ilaa yowmi alqiyaama riwaayaadka qaar waxay qorayaan halka faqaala waxa wey riwaayadan ay sheegayso umay ku bedelayaan si tartiib meesha ay u faa'iidayso uma qaala lahu ktub sidaa daraaddeed sheikhu lalbani wuxuu rajaxayaa riwaayada umada sheegaysa oo uma tartiib bay faa'idaysaya taraakhi halkana wuxuu ka qaadanayaa awal wixii ugu horreeyey ilahay abuuray inuu qalamka ahaa kadibna waa carshigu wax weeye ku xigay oo waxaa laisku khilaafay carshiga iyo qalamka keebaa ugu horreeyey oo la waxaa ugu horeeyey qalamka sida xadiisku sheegayo carshigana waa ka dambeeyey markuu masaladaas shiikhuu sharaxayo albaani raximahullah ayaa wuxuu odhanayaa xadiiskan wuxuu daliil u yahay ama uu radinayaa qolada qabtaa waxa weeye tasalsul اlxawaadi laa awala laha makhluuqaad aan awal lahayn inay jiraan culamada qaar ba waxay qabaan maa min makhluuqin ila wa makhluuq makhluuq ma jiro ilaa hadduu jirana makhluuq baa ka horreeyey weligiiba makhluuqun baa jiri jirayba ilaahay subxaanahu watacaala maa zaala inuu khaaliq yahay nacam ficlan buu khaaliq u ahaa oo ilaahay mar walba waxbuu samayn jiray sheekh albaani uu wuxuu leeyahy xadiisku wuxuu sheegaya awalu maa khalaqa allahu alqalam wixii ugu horreeyey ilaahay uu abuuray inuu qalamka ahaa buu xadiiskani sheegaya marka tasalsul alxawaadif laa awala laha ayuu xadiisku radinayaa ayuu sheekhu leeyahy raximah marka falow ijtamaca alkhalqu hadday khalqiga oo dhani isu yimaadaan shay aan jirinay jirsiiyaan ama shay ilaahay ugu talagalay inuu jiro aanay jirsiinin ma awoodi karayaan xadiidka buu ishaaraya waclam ana alkhalqa low ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu laka waxaad ogaataa buu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam cabdillahi bni cabaas markuu la dardaarmayey khalqiga oo dhan hadday isu yimaadaan inay ku anfacaanna ay doonaan ilaahayna aan ugu talagelin kuma anfici karaan ilaa wuxuu ilahay ku qoray mooyaane hadday isugu tagaan khalqiga oo dhan inay ku dhibaateeyaan kuma dhibaatayn karaan wixii ilaahay ku qoray mooyaane subxaanahu wa tacaala qalimku sidaasuu ku qalalay oo wax kastoo jiri doona horaa loo sii qoro qalinkii lagaga faaruqay addoonka wixii asiibay waxa gafaba may ahaadeen marnaba marnaba wixii addoonka gafay waxa weeye markii horeba inay asiibaan looguma talagelin nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ixris calaa maa yanfacuka wastacin biاllaah walaa tacjaz fain asaabaka shayءun falaa taqul low anii facaltu kada lakaana kada wakada walakin qul qadara allahu wma shaءa facal walakin qul qadara allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nabigiisu yidhi haddii wax ku asiibaan fain asaabaka shayun haddii shay ku asiibo ha odhanin haddaan sidaa yeeli lahaa iguma dhacdeen haddaan iskaba joogi lahaa maanta gurigayga iska joogi lahaa waxa asibay ma asiibeen sidaa ha odhanin walaakin qul qadara allah wamaa shaa facal waxaad tidhaahdaa ilaahay baa qadaray ilaahayna wuxuu doono wuu sameeyaa ilaahayna wuxuu doono wuu sameeyaa walaakin qul qadara allah wamaa shaa facal nacam hada alxadiid waxa uu ka anfacayaa waxyaabo fara badanoo dadku ay waxawey is yidhaahdaan iyo waxawe haddaan sidaa yeeli lahaa haddaan sidaa samayn lahaa haddaan qofkaasi jirin iyo waxaasoo dhani inay meesha ka bixi lahaayeen qofka wax kastooo ku dhaca ama wax kastoo asiiba ama wax kastoo uu waayo hadduu xadiiskaa xasuusto waxa weeye laa basa bih wax dhiba ah ku dhacay ma jiro waayo wax kasta inaahay qadarayy subxaanahu wa tacala ayuu aaminsan yahay cid waxa weeye wax ka nuqsaaminaysa iyo cid wax ku ziyaadinaysa atoona ma jiro wahalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira taasina waa caqdiliimaan buu yidhi shiikhu arkaantii iimaankay ka mid tahay wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi da waa inagii soo marnay towxiidkay ka mid tahay towxiidka waxa weeya maalan iimaanku aliimaanu bilqadaai walqadar yadkhulu fii towxiid rububiya towxiid rububiya soo guda gelaysa sida uu shiikhu sheegay waayo liannahu min afcaali illaahi jala wacala dee qadarku afcaasha ilahay buu ka mid yahay ilahay wuxuu sameeyey weeyaan towxiid urububiyana afcaash ilahay bay ahaayeen fawaylun wuxuu sheikhu markaa yidhi fawaylun waxaa weyl iyo halaagu sugnaaday liman saara lilaahi tacaala fi lqadari khasiiman qadarkii buu sheikhu sii wadaa waxaa weyl uu u sugnaaday halaag kii ahaaday ilaahay subxaanahu wa tacala alla waa sarreeyey mid qadarka kula murmaya kii sidaa noqday weyl wa axdarana soo xaadiriyey linadri fiihi kafakar uu ka fakarayo qadarkaa qalban saqiiman qalbi xanuunsanaya soo xaadiriyey laqad iltamasa xaqiiqee kaasi wuxuu baadhbaadhay biwahmihi malihiisa daciifka ah wuxuu ku baadhbaadhay fii faxsi اlghaybi baadhitaanka uu baadhayo umuuraha qaybka ah siran katiiman arin sir oo qarsoon oo alla u qarsoon ayuu baadhbaadhay wacaada bima afaakan ahiiman wacaada waxaanu noqday bimaa qaala bisababi maa qaala waxa uu yidhi sababteeda ee fiihi qadarka ka yidhi wuxuu ku noqday afaakan mid been badan buu noqday oo ahiiman dembi badan mid dembi badanoo been badan buu noqday qadarkii buu shiikhuu sii wadaa masaa'ishii qadarka oo uu sii tawkiidinayaa waxa umuuraha qadarka ku saabsan waa umuuro haybiya inaan la taataaban oo la gelin oo qofku aanu waawe aanu badahooda isku gelinine yihahdo aamantu billaahi wabima jaa can illaah aamantu bilqadari khayrihi wa sharihi qadarkaan rumeeyey khayrkiisa iyo sharkiisaba wixii umuur haybiyana ilaahay subxaanahu wa tacaala baa loo tiirinayaa makhluuq looma tiirin karo makhluuq haddii loo tiiriyo haybka inuu wax ka og yahayna waa gaalnimo sidaa daraaddeed buu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man ataa curaafan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu calayh wasalam qofka u taga faalalow faaliye curaafayste qofka u taga ee wax weydiiya wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam faqad kafara bima unzila calaa muxamadin xaqiiqee wuxuu ka gaalooday kaas wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey waayo dee qof qaybka ka warramaya cilmigii ilaahay u gaarka ahaa ee sirta u ahaa qof waxaweye ka waramayo oo sheegtay isagu inuu og yahay ayuu isna u oo yidhi waa runtiisa waxaya waxaasi ama maalan shaygaa aan waayey ama qofkaa lumay wuxuu joogaa meesha sida iyo sidaa saasuu jooga hayb buu ka warramay isna waa u rumeeyey waxaa nebigu yidhi faqad kafara bima unzila calaa muxamadin bal u tegay rumaystay marka sidaa la yidhi ka shaqadiisuba sidan tahayna muxuu noqonaya isna waa kaafir cadaaday wey waa gaallimo ka gaallimo badan waxa wey kan laftiisa qofka u taga ee aan waxba rumaysanin bimujarad inuu u taga waxuu iska weydiiyey uun kaana waxaa nabigu sheegay inaan afartan maalmood salaad laga aqbalaynin arbiciina yowman salaad laga aqbalaynin waa rumaysanin ee wuxuuna iska wedweydiiyey hadda bal fiirso afartan maalmood salaad laga aqbali maayaa baa layidhi saas daraaddeed umuuraha haybiga ah in la dhowaadaa ma bannaana in cid loo rumeeyo inay og tahayna taasina ma bannaana waa kufriya gaalnimo tiibuu shiikhu waxa weeye ku dheeraaday oo tawkiidinaya ku celcelinaya waalcarshu waalkursiyu xaqun carshiga iyo kursiguna waa xaq halkaas aynu ka qaadi doonaa birtol insha allahu tacaala wallahu subxaanahu wataala aclam wsala allahuma cala nabiyina mxamedi wala ali